tamriinkii u dambeeyey rafcu lficl اmudaaric darsigiisii tamriinkaasi wuxuu ahaa cayin atamriin raabic cayin alafcaal almudaaricata almarfuucata wاlmansuubata wاlmajsuumata fi lcibaaraat اlaatiya waxaan filaya inaad ka soo saarteen waxallo waxaa ficil mudaaric ku jira waxallo waxaa mudaaric ku jira ayaa halkan laga soo saaraya waxaana loo qaybinaya saddex qaybood ficilo marfuuca yani muaaric marfuuca iyo muaaric mansuuba iyo muaaric majsuuma wuxuu horeysiiyey iminka almarfuuca wuxuu ku xijisiiyey almansuuba wuxuu ugu dambaysiiyey almajsuuma tartiibka saxdii sidaas weeyaan rafcaha ugu horeeya nasbaha ku xiga jasmaha ugu dambeeya laakiin markii aynu saddexdii darsi qaadanaynay rafcuhu isagaa ugu dambeeyey annasbu buu ugu horeysiiyey aljasmu buu ku xijisiiyey arafcu baa ugu dambeeyey waxaana ahda arafcu inuu ugu horeeyo sababta loogu dambaysiiye waxa weeye rafcuhu xagga fahamka wuxuu ku xidhan yahay in kuwa kale ka horeeyaan horta in nasbihii lasoo qaato kuwii nawaasibtii ee nasbinayay haddana jasmihii jawaasibtii lasoo qaato marka u dambaysa la idhahdo labadaa markuu ka maran yahay ayaa la godaa la dhahdo marka xaggii macnaahaan iyo fahamkiibuu kaga dambeeya laakiin asalka waxaa arafcu baa horeeya alnasbu waljasmu sidaa uu imika u tartiibi yaxruثu اlfallaaxu ardahu qabla zarciha kay tatashaqaqa halkaa waxaa ku jira laba ficil mudaaric midi waa yaxruثu midina waa tatashaqaqa yaxruثu marfuuc mansuub majsuum midku yahay waa marfuuc lannahu lam yasbiqhu naasib walaa jaasim naasib iyo jaasim midna kama horeeya yani maarta huwa khaalin min الnaasib wاljaasim huwa mutajarid min الnaasib wاljaasim lam yadkul calayhi naasib walaa jaasim markaa waa la godaya yaxruث waa ficlu muطaaricu marfuuc tatashaqaqa aya waa ficlu muطaaricu mansuub b hadaad mansuub ama majsuum tira wii nasbiye ama jasmiye waana sheegto mansuubun bikay laadu halkan kumaba jirte xataa hadday laa ku dhex jirto waxba ma yeelaysa kay laa yakuuna unbaa la odhanaya kay laa yakuuna yakuuna ficlu mudaaricu mansuubu bikay ficilkana waa mansuub lanno kay baa ku jira walikay yadkhula almaau wاlhawaau fii bainiha halkaana ficil mudaaric baa ku jira yadkula marfuuc mansuub walaa majsuum walikay yadkula mansuub mansuub bikay wإida lam yafcal dalik hadduu sidaa yeeli waayo yafcal ficlu muطaaricu majsuum bilam faina almaaa yaqifu calى saطxiha yaqifu ficlun muaaricun marfuuc xarakada hadda ha u fiirsanin xarakada in adeegto maaha xarakada waa la khaldi karaa kitaabkuna wuxuu xarakayn karaa xaraka madbacaddu khaladay xarakayn kartaa qofkuna wuxuu akhrii karaa xaraka khalada laakiin qaacidadu waa inay ku hagto yaqifu waa ficlun muaaricun marfuuc maxaa marfuuc ka dhigay amaad ku garatay inuu marfuuc yahay hadii la weydiiyo waxaan odhanayaa wax naasiboo ka hormaray ma jiro an lan idan kay markaa mansuub ma noqon karo wax jaasimoo ka hormarayna ma jiro markaana majsuub ma noqon karo haddii aanu naasib yani jaasib midna ka hormarin wuxuu noqonayaa markaa marfuuc wayamuru اlhawaau min kayri an yanfuda ilaa camaaqiha yamuru ficlu muطaaricun marfuuc yanfuda an yanfuda ay ficlu muطaaricu mansuub ban wbidalika taqilu waxa yaraanaya qala yaqilu taqilu ficlu muطaaricu marfuuc wayadhabu yadhabu ficlu muطaaricu marfuuc litajarudihi likhuluwihi min الnaasib كان وأخواتها كان وأkhawaaتuha duruustaynu ka soo baxnay waxaad moodaa duruusta qaarkood horta tartiibka culimmadu u sameeyeen waa tartiib aad iyo aad u munaasiba laakiin waxaad moodaa haddana duruustu inay si iskugu xidhan tahay maalan markii aynu darsigii saddexaad ku qaadanay ficilada maadi iyo mudaaric iyo amar ficilada in loo qaybiyo waxa weeye waxa ku jiray waxa ku xijisiyeen culummadu faacil iyo mafcuul bihi bay ku xijisiyeen lanno haddii ficil la sheego laa budda min faacil faacilku waynu meesha yimaanto faacil jiro ficilka cid samaysa mararka qaarkoodna ficilada qaarkoodna mafcuul bay haddana u baahan yahay marka faacilkii wax sameeyey la sheego haddana mafcuul baa loo baahan yahay oo wuu cunay haddii la idhaahdo faacilkii marka la sheego kii wax cunay waxaa ku jira meesha haddana wixii la cunay yaa la isweydiinaya wuu cabay haddii la idhahdo wax la cabay baa jira wuu qoray haddii la idhahdo wax la qoray baa jira faaciloo keliya maaha mafcuulna way u baahan karaan ficilada qaarkood marka halkaa tartiibkaasi yani si abiici ayuu iskugu xigay waa ficiladii oo maadi iyo muaaricii amarleh waa faacilkoogii ficiladaa samaynayey waa mafcuulkii kii lagu sameeyey alka falkaasi la sameeyey wii lgu qodii lagu sameeyey oo mafcuulkiia dabeedna saddexdaasi waxay isku ahaayeen ama labada hore oo iyagu mar walba jira faacilka iyo mafcuulku waxay isku ahaayeen jumla ficliya jumla ficliya laysku idhaa oo wada socdaan waxaynu haddana soo qaadanay aad arkayse ficilkii muaarec ficiladiibaa mar kale lagu noqday ficilkii muaarec oo aan hore u soo sheegnay waxaa lagu daray tafaasiisha imika aynu soo maray oo ah in ficlun muaarec keliya aan lagu daynayn mansuub iyo majsuum iyo marfuuc u kala baxo ficilkii muaaric oo saddexdaa midkood u noqdo oo ficilala ficilkii mudaaric aad aragto aad ku darto ama mansuub hadday nawaasimtii ku jirto haddii kale majsuum hadday jawaasimtii ku jirto labadaa midna haddayna ku jirinna marfuuc la dhaha duruustaa aan soo qaadanay waxaa kaloo ku soo qaadanay baab la ydhaahda almubtadau wاlkhabar almubtada wاlkhabar oo waxa weeye ismi jumlada lagu bilaabo ismigaasi uu mubtada noqdo maadaama uu yahay ismi godan oo jumlada ugu horeeya mubtada la idhaahdo mubtadahaana khabar uu baahan yahy oo laga warramo oo markaad tidhahda muxamadun waa ismi godan oo jumlada ugu horeya ad ku bilowdo waa mubtada wuxuu u baahan yahay khabar inaad ka warranto qaa'imun aad tidhahdo wuu taagan yahay jaalisun wuu fadhiyaa qaa'ibun wuu maqan yahay xaadirun wuu joogaa mucallimun waa macallin aalibun waa arday imaamun waa imaam muslimun waa muslim aad ka waranta qofkii muxamadun tilmiidun ama aalibun atra mubtadaha iyo khabarku labaduba laba ismi bay ahaayeen labaduba marfuuc bay ahayn mubtadaha waxa la dhaha ismun marfuucun fii awal اljumla khabarkana waxaa la dhaha ismun marfuucun yukawinu maca almubtada'i jumla mufiida waa ismi godan oo marka mubtadaha lagu daro jumlada dhammaystir jumladoodaana maxaa la dhaha jumladaa ka kooban aan ficilba ku jirin ficil iyo faacil ku jirin ee ka kooban labada ismi ee mubtadaha iyo khabarka ah almasjidu waasicun markaan idhaha ficilba kuma jira meesha labaduba waa ismi laba ismi almasjidu waasicun jumlada jumla ficiliya la dhaha mise jumla ismiya la dhaha jumla ismiya maxay jumlada ismiyadu ka kooban tahay mubtada iyo khabar jumlada ficiliyaduna maxay ka kooban tahay ficil iyo faacil waxaynu dib ugu noqonaynaa marka duruustii ficil mudaaric ah ee iminka ka soo baxnay saddexdii darsi waxay la socdeen jumladii ficiliyadii bay ka tarsanahay jumlada ficiliyada ay ka tarsaneen lannu ficil baa ku jira meesha ficil mudaaric iyo faacilkiisii waa jumla ficiliya kaana akhwaatuha darsigan iyo ina akhwaatuha darsigan kale ku xiga waxaan dib ugu noqonaynaa jumladii ismiyada ahayd jumladii ismiyada ahayd oo wax lagu soo dari doona jumlada ismiyada waxaan soo sheegnay mubtadiya khabarka inay ka koobnayd waxaa mubtadihii khabarka mararka qaarkood dacda inay wax soo galaan oy wax ka bedelaan xarakadii iyo icraabkiiba ay wax ka bedelaan darsigeennan kaana waakhwaatuha waxa weeye halkan wuxuu ku sheegi doonaan culummadu sideed ficil oo loo yaqaano kaane iyo walaalaheed kaane iyo ficilladii isku midka ahayn waa la gaabsaday waa khawaatuha marka la idan goor walba ma tirin kartid ficilladii kaane ficilka kaana iyo wixii ay isku mid ahaayeen baddeeda waa khawaatuha marka akhawaadkaygu waa ilaa toddoba ficil buu ka sheegay kaanana markaan u mise noqonaya sideed ficil sideedda ficil waxa weeye kaana صaara laysa aصbaxa amsaa adxaa dalla iyo baata sideed ficil wey kaana iyo walaalaheed wey sideeddaa ficil isagaa inoo tirin doona sideedda ficil inaad kor kaga qabato weeyaan ood soo xifdido waayo sideeddaa ficil markaan barto maxay sameeyaan sideedda ficil awalan waan tirinaynaa waa tacdaadkoogii aniya sideedan ficil camalka shaqada ay qabtaan baa sheegayna sideedan ficil kaanaya walaalaheed waxay soo galaan mubtada iyo khabar jumle markii hore si ahayd jumla ismiya oo ka koobnayd mubtada iyo khabar ayay soo galaan almasjidu waasicun waa mubtadiya khabar markaasay kaana iyo walaalaheed soo gali karaan maxay ka bedelaan markay soo galaan mubtada iyo khabar oo labaduba marfuuc ah mubtada marfuuc wa khabar marfuuc soo labaduba ma godnayn kaana iyo walaalayaed markay soo galaan maxay ka bedelaan mubtada iyo khabar bay soo galaan ko waxay bedelaan labadaa xarakadoodii mid keliyay xarakadooda xarakadiisa bedelaan mubtadaha ma bedelaanoo ka horaa ka dambay bedelaane khabarkaa kii khabarka ahaan jira labaduba marfuu bay ahayn mubtada rafcihiisiiba iskaga daayeen marfuuciisii wey laakiin khabarka waxay ka dhigaan mansuub khabarka way nasbiyaan way kor dhigaan khabarka marka kaane iyo walaalheed waxay soo galaan maxay soo galaan maxay soo galaan mubtadiya khabar ma soo gelinaysa ficil iyo faacil jumladii ficiliyada ahayd ma soo galaan mubtada iyo khabar jumlo dhammaystirnaa oo mubtadiya khabar ka koobnayd oo ismi ku bilaanbaysay ayay soo galaan mubtada iyo khabar maxay ka bedelaan laba labay ka koobnayd mubtadihi khabarku mubtadihi khabarkii oo labaduba marfuucu ka koobnaa soo ma ka way iska daayaan godaalkay godaalkiisii bay u daayaan mubtadihi way iska daayaan waxba kama bedelaan maxay wax ka bedelaan khabarkii maxay ka dhigaan khabarku marfuuc buu ahaa xarakadiisi u godnaaye maxay ka dhigaan mansuub haye markaan soo geliyo almasjidu oo mubtada ah iyo waasicun oo khabarkiia ah, oo labaduba ay godan yihiin mubtada marfuuc oo khabar marfuuc kaana markaa soo geliya maxaa loodhanaya kaana almasjidu kaasi godaalkiisiiba u daynaya waasicun miyaa odhanaya mise waasican kaana almasjidu waasican alimaamu xaadirun haddaan idhaha alimaamu xaadirun kaana soo geli kaana alimaamu taa waxbaa ka bedelay haye xaadiran almasjidu kabiirun kaana soo geli kaana almasjidu kabiiran addarsu sahlun kaana soo geli kaana addarsu sahlan faatimatu jaalisatun kaana soo geli kaanat waa ficile taw taniis baa soo gelaya kaanat faadimatu haye jaalisatan allahu qafuurun kaana soo geli kaana allahu qafuuran a ku celiya inta ugu muhiimsan waa intaa marka u kaana wa akhawaatuha sideed ficil bay halkan inoogu sheegi doonaan saddex iyo toban ficil baa la gaadhsiiyaa laakiin inta ugu isticmaalka badan buu soo qadimaya mar walba waa sideed ficil iyo halkan inoogu sheegay kaana wasaara walaysa waasbaxa waamsaa waadxaa wadalla wabaata sideedda ficil waa inaad soo qabato si aad isticmaalkooga u garato oo xarakadoodii aad u siisay iyo ceraabkoogii horta in la tiriyo marka u horeysa kaana iyo walaalaheed sideedda ficil inaad garato waa nuqdada koobaad waa tallaabada koobaad alkhudwa اluulى waana wada ficillo dhammaantood waa wada ficillo kaana waa ficlu maadin saara waa ficlu maadin laysa waa ficlu maadin waa ficillo ficiladan horta sideedda marka u horeysa inaad barato waa o nuqdada labaad maxay noqonaysaa ama tallaabada labaad waxay qabtaan shaqadooda kaane iyo walaalaheed maxay qabtaan waxay soo galaan baad ka bilaabaysaa halkaasay godaaniyo halkaasay kordhigaan un kama bilaabaysa waxay soo galaan maxay soo galaan mubtada iyo khabar markii hore waa inay jumladani mubtadaiyo khabar ahayd muxamadun xaadirun waa mubtadaiyo khabar markaasaad kaane soo gelinaysa kaana muxamadun xaadiran muxamadu mawjuud ama aaibu kaana muxamadu aaiban muxamadu mucalimu kaana muxamadu mucaliman mubtad iyo khabar bay soo gashaa waa o waxay ka hore waxba kama bedasho mubtadihi ama waxaa iska tiraa way godaa ka hore way godaa kuwa qaarkoodna waxay leeyiin markii horeba uu sii godnaa mubtaduu markii waxa keliyahoy badashaa meel keliya markay mubtadiya khabar soo gasho waxay badashaa khabarka khabarku markii hore marfuuc buu ahaa maxay ka dhigtaa mansuub bay ka dhigtaa halkaasoo keliya nasbisa marka haddaad jumlo kaana soo geliso waxaad eegaysaa un khabarkuunbaad adu eeganaysaa khabarkii godnaa unbaad hubinaysaa inaad kor dhigtay waa intaasoo keliya wa kaana allaahu kaasi mubtadu ahaa markii hore uu godan yahay godaalkiisiiba u daysay qafuuran wuxuu ku dari doonaa intaasi kaana wakhawaatuha ah inaad tiriso camalkoogii inaad sheegto ah inay mubtadiya khabarka soo galaan ka horena ay godaan ka dambana ay nasbiyaan kordhigaan wuxuu ku dari doonaa markii hore mubtada iyo khabar baa loodhan jiray iminka waxaa la odhanaya ismu kaana iyo khabaru kaana ismu kaana iyo maxay abaru ana ayaa loodhanay ismu kana iyo khabaru kana yani mubtada iyo khabar baa loodhan jiray magacii waxbaa iska bedelay mubtadihii wuxuu noqonayaa ismu kana hadday laysa ku jirto ismu laysa hadday abaxa ku jirto ismu abaxa kolba ficilka ku jira ee kaana iyo walaalaheed ka tirsan ayaad ku sheegaysa waa ismu kana iyo khabaru kana bay isku bedelaysa wa kaana allaahu qafuuran kaana waa ficil maadi allaahu waa ismu kana mubtadaa la odhan jiray intaanay kaada soo gelin ismu kana kafuuranna waa khabaru kana mid walbana icraabkiisu baad ku dari doontaa marfuuc ka godanna marfuuc baad ugu daraysaa ka kor dhigana maxaad ugu daraysaa mansuub waa basiid arrintaas waxaa kaluu kuugu dari doonaa kaana iyo walaalaheed ficiladan sideeddaa ah. hadda waxay ku sheegan ficil maadi kaana saara eh, mxuaha laysa abaxa amsa adxa balla baal waxay ku sheegan yihiin ficil maadi baa lagu tiriyey ficil mudaaricna waa laga dhigi karaa ficil amarna waa laga dhigi karaa saddexda nooc ficilada waa isku mid sida kaana ay u camal fasho ama ay u shaqayso ayay yakuun oo mudaariceygiina u shaqaynaysaa kun oo amarkeygiina u shaqaynaysa waa isku mid ficilada way isbabedeli karaan ficil maadiga waxa laga samayn karaa mudaaric mudaarici waxa laga sii samayn karaa amar saddexda noocba waa isku mid wixii saddexda nooc leh ee saddexdaba laga heli karo wuu kuu sheegi doonaa ficilka leysa inaan isaga maarta maadigaa ah mooyaane wax kale laga haynin wuu kuu sheegi doonaa laakiin kuwa kale waxay leeyihiin maadi iyo mudaarix iyo amar saddexdii nooc bu leeyihin maala kaana kaana yakuunu iyo kun saddexdoodu waa isku mid mid waliba mubtadiya khabar buu soo galayaa mubtadaha uu godayaa ama godaalkiisi hore u daynaya khabarkana u nasbinaya tusaalayaasha aynu akhrino almila tusaalayaashii الزixaamu shadiidu zaxmadu aad iyo aad bay u adag tahay الزixaamu shadiidun zaxmadu way adag tahay الزixaamu shadiidun u fiirso الزixaamu waa ismi marfuuca oo jumlada ugu horeeya hal icraabi lahaa mubtada marfuuc shadiidun halka lagaga warramay ee waa sidaan la dhaa maxay noqonaysa waa khabarkii khabar marfuuc azixaamu shadiidun waa mubtadiya khabarka aynu hore soo marray azixaamu waa mubtada marfuuc shadiiduna waa khabar marfuuc wuxuu la yahay addaaru waasicatun wuxuu la yahay albustaanu jamiilun kuwii aynu hore soo marray waa mubtadiya khabar kaanaa la gelinaya marka lannahu kaana iyo walaalheed waxay soo galaan maxay mubtadaha iyo khabarka kaana azixaamu shadiidun miyuu yidho sidii un bay u godan yihin mubtadiya khabarkii mise waxbaa iska bedelay kaaladu markay soo gashay mubtadiya khabarkii maxay ka bedeshay mubtadihii sidiisay u daysay u godan yahay laakiin maxay bedeshay khabarkii oo ay ka dhigtay mansuub kaa dambuun baad nasbinaysaa kaana zixaamu zixaamku wuxuu ahaa shadiidan mid aad u adag albaytu nadiifun gurigu waa nadiif waa mubtadiya khabar kaana albaytu gurigu wuxuu ahaa maxaa la odhanaya nadiifu miya nadiifan kaana albaytu nadiifan athawbu qasiiru maradu way gaaban tahay saara thawbu thawbkii wuxuu noqday ama toobkii wuxuu noqday qasiiran mid gaaban albardu qaarisun qabowgu aad buu adag yahay saara albardu bardigii wuxuu noqday qaarisan mid aad u adag saara waxay la mid tuhun kaana لأنha miن أkhawaaتi kana وkana walaalheed waxay soo galaysaa mubtada iyo khabar meel markii hore si ahayd mubtada iyo khabar oo labaduba ay marfuuc ahaayeen waxaanay ka bedelaysaa keliya ka dambeiyay nasbinaysa ka dambey nasbinaysa alkhaadimu qawiyu aadimku khaadimku wuu xoog badan yahay shaqaaluhu ama adeeguhu laysa alkhaadimu khaadimku maaha qawiyan mid xoog badan alcaamilu nashiiطun shaqaaluhu ka shaqaynaya waa mid firfircoon laysa caamilu caamilku ma aha nashiiطan mid firfircoon ma aha halkana laysuu soo geliyey waxay la mid tuun kaana iyo saara waxay soo galaysaa mubtada iyo khabar waxay godaysaa ka hore ama godaalkiisi bay u daynaysaa khabarka oo ka dambaana waa ay nasbinaysaa ismigooga waxaa la odhanaya mubtadihii waxaa la odhanaya ismigoogii ismu laysa ismu saara ismu kaana abarkiina waaa la odhanaya kabaru laysa kabaru saara kabaru kaana iyagaa aadanaya ismi iyo kabar bay ka dhiganayan wixii aynuu naqanay markii hore mubtada iyo kabar waxay ka dhiganayaan ismi iyo kabar ismigoogii iyo kabarkoogii annahimu qofka eh, cuntada badan baa la dha ama hunguriga xun mariiduu bukaa kii nahimka ahaa wuu bukaa ammaankiibuu ah, wax liqliqaya cuntada isku badinaya markuu ku seexdana uu ku xanuunsanaya abaxa nahimu wuxuu ahaaday yani fi sabaax roortii qofkii nahimka ahaa wuxuu waabaraystay mariidan isagoo buka wuxuu ahaaday kii xanuunsanay abaxa wuxuu ahaaday anahimu mariida kii buka aljawu mumdirun jawiguu rooban yahay abaxa aljawu jawigii wuxuu noqday mumdiran kii rooban alcaamilu shaqaaluhu mutcabun wuu daallan yahay tacab buu dareemayaa amsaa wuxuu ahaaday alcaamilu kii shaqaynaya mutacbankii daal azahru ubaxu daabilun wuu qaarayaa ama uu dharayaa uu qaadhay amsaa wuxuu ahaada azahru ubaxii daabilan kii qaadhay ama soo qallalaya alhamaamu daruuruhu kafiifun way qaray leeyihin way culus yihiin way badan yihiin adxaa wuxuu ahaaday alhamaamu kafiifan kii culus ee qarane ashaaricu maxaa la dhahaa jidku musdaximun zaxmad ayuu leeyahy waa musdaxim adxaa wuxuu ahaaday ashaaricu shaaricii musdaximan kii cidhiidhiga ama zaxmad leh almaaru roobku khasiirun wuu badan yahay dalla wuxuu ahaaday almaaru roobkii khasiiran kii badan algubaaru boorku haayirun wuu kacsan yahay dalla algubaaru boorkii wuxuu ahaaday haayiran kii kacsan almisbaaxu laydhku faanuusku laydhku muttaqidun wuu shidan yahay baata almisbaaxu misbaaxii wuxuu ahaaday muttaqidan kii almariidu muta'alimun mariidku alam buu dareemaya muta'alimun xanuun buu dareemaya iyo bayn baata almariidu wuxuu ahaaday muta'aliman kii alam dareemaya iyo xanuun dareemaya ayuu ahaaday waxa weeye sideedii ficil buu halkaa isdaba dhigay mid walba wuxuu ka keenay laba tusaale labada tusaale marka hore wuxuu kuu qoray asalkoogii hore oo mubtadiya khabar intaanay soo kaana soo gelin qabla dukhuuli kaana wa khawaatiha wuxuu ku tusay tusaale kasta inuu ka koobnaa mubtada iyo khabar oo labaduba ay ahaayeen marfuuc dabeedna wuxuu soo geliyey kaana iyo walaalaheed mid ka tirsan wuxuu ku tusay isbedelka ku dhacay markii kuwaa la soo geliyey isbedelka ku yimid isbedelka ku yimidna waa basiir waxa weeye mubtadihii waxba lagama bedelin sidiisii buu godan yahay khabarkii oo keliya ayay nasbisay ficilada macnahooga sideedda kaana wuxuu ahaaday saara wuxuu noqday laysa ma ahaanin asbaxa wuxuu ahaaday amsa wuxuu ahaaday adxa wuxuu ahaaday dalla wuxuu ahaaday baata wuxuu ahaaday dhammaantood wuxuu ahaaday wuxuu ahaaday iyo laysa oo nafya nafyi iyadu ah ma ahaanin ah laakiin mararka qaarkood fii bacdi alaxyaan ahaanshahaa waxaa soo gala macno kalaa ku biira oo maalan asbaxa waxaa ku soo wuxuu ahaaday fi sabaax subaxdii aroortii hore aroortii buu sidaa ahaaday amsaa wuu ahaaday weeye laakiin goorma waxaa ku biiri kara mararka qaarkood fi lmasaa abxaa wuu ahaaday goorma fii waqti duxaa abxa fii waqti duxa dalla wuu ahaaday goorma jamiica anahaar baata wuu ahaaday goormuu ahaaday jamiica aleyl macaanidaasaa mararka qaarkood maaha goor kasta mararka qaarkood ku soo biiri kara asbaxa oo sabaax laga fahmo amsaa wuu ahaaday oo goorma laga fahmo masaagii adxaa oo laga fahmo adduxaa dalla oo jamiica nahaara baata wuu ahaaday wuu baryeydi habeenkii wuxuu ku baryey oo iyaduna noqoto maxay jamiica alleyl macnahana waxaad mooddaa ay tusaalayaasha culummadu inoo keeneen inay noocaa ah yar milicsanayaan ku tusayaan leannahu asbaxada u fiirso asbaxa nahimu qofka cuntada badsadaa goormaa ugu dhow yahay inuu ku xanuunsado taa uu habeenkii ku seexdo intaanu seexan hadduu cunto badan cunu ku seexdo waxaa laga yaabaa maalintii socodka iyo inay wax ka baxa ayuu ku xanuunsadaa marka waagu markuu beryo wuxuu u isagoo buqa wuxuu waa berisanaya wuxuu ahaanayaa kii bukay goorba fi sabaax ayuu bukoonaya jawiguna mararka qaarkood yani wuxuu noqdaa mid mumdira oo oo daruura leh oo roob la filanayo ayuu noqdaa ma garanaysaa markuu waagu beryay mararka qaarkood amsaadii wuxuu usoo qaatay masaaga goormuu shaqaaluhu daalaa ma markuu soo toosuu shaqa tegayuu daalan mise waxa weye galabtii markuu shaqeeyo maantao dhan shaqaynayay gelinka dambu daalaa amsaad wuxuu ahaaday amsa alcaamilu mutcaban wuxuu ahaaday kii daalan goorma fii waqti اlmasaa galabtii ama gelinkii dambe ayuu daalay wakadalika zahru waagu markuu soo barya u afkuu kala qaadaa u diiraa cadceeddaa diirisa laakiin galabtii markay dhaxanta ku dhacdo wuxuu bilaabaa inuu isku soo ururo oo soo qaado sidii maarata wax ingegay oo kale uu noqdo adxaadii sidaasoo kale u qoray lannahu aroortii marka lasoo wada toostay waqti duxaa la joogo cinda irtifaaci shams marka la joogo markaasay saxmadu badata oo dadku soo wada baxaa oo dadkii shaqa tegayey yani hamaamkuna daruuruhuna sii bataan dallada goormu boorka oo kale maalan boorka oo kale goormu aad u kacaa boorkuma habeenkiibuu kaca mise maalintii maalintiibuu kaca marka dalla alqubaaru haa'iran wuxuu kugu ishaaraya jamiica nahaar laydhka goormaa la shidaa misbaaxa goormaa la shidaa oo lagu daaya shidaa maalintii baa la shidaa mise habeenkii baa la shidaa habeenkii baa la shidaa marka baatoo isticmaalay qofka bukaana goorma ayuu dareemaa xanuunka uu aad u dareemaa in ka badan yani sidii caadiga ahayd ka badan goormuu dareema ma maalintii intay dadkuu sheekaynayaanay garab joogaan dadka saa u eegayo ayuu dareemaa mise habeenkii cid waliba markay ka seexatay isagii xanuunka layskaga tego so habeenkii munaasaba maaha baata macnahaasi maaha macno goor walba jira waa macnaha mararka qaarkood kelmadda soo raaca kelmadaha soo raaca leanno inuuna goor walba jirin waxa u daliila asbaxa qur-aanka waxaa ku jirta fa binicmatihi ikhwaana ikhwaana waa tii dambe la kordhigay wa kaana allahu qafuura soo mahay faaصbaxtum ikhwaana binicmatihi bisababi nicmatihi ilahay nicmadiisa ad walaal ku noqotay marka sabaax iyo masaab midna lagama sheekaynaya ilaahay baa muslimiin idinka dhigu weeyaan ilaahay baa muslimiin idinka dhigu markuu waagu baryey baad muslimiin noqoteen macnahaygu maaha dalladana iyadoo aan maalintii shaqo ku lahayn waxay ku jirtaa qur-aanka waidaa bushira axaduhum biunhaa dalla wajhuhu muswadda dalla wajhuhu waa kii goodnaakaas kii ku xigay weeye mubtada aan jira muswadda waa khabarkii la rasminayay marka halkaana maalin buu ahaadaa maaha marka midkood loogu bishaareeyo yani gabadh loogu bishaareeyo dalla wuxuu noqdaa wejhu wejigiisii muswadankii madow wuu madoobaada wejigiisaa madoobaada uu ka naxaa bishaaradaas gabadha loogu bishaareeyey gabadh baa ku dhalata layidhi waa jaahiligii dalla wajhuhu muswadda marka dalladaasina habeen iyo dharaar ma sheegayso lannahu goor walba dee warkaasi wuu iman kara ya haweeneedaadii gabadh bay umushay warka yani habeenna wuu iman karaa warkaasi maalina wuu iman karaa goor haweeneed waa umuli kartaa marka yani marmarbaa macaanidaasi ku timaada calaa kulli xaal macaanideena way isku wada egyihiin waxaad odhanaysaa sida kaanuun baad macnaysa kaana wuxuu ahaaday wa saara wuxuu ahaaday wa asbaxa wuxuu ahaaday wa amsa wuxuu ahaaday wa adxa wuxuu ahaaday wa dalla wuxuu ahaaday wa baata wuxuu ahaaday qaabkaasaad macnaysa wuxuu yidhi qawaacidka tadkhulu kaana kaana waxay soo gashaa cala almubtada'i walkhabar bay soo gashaa mubtadaha iyo khabarka tadkhulu kana cala almubtada wاlkhabr kaanoo keligii baka ka sheekayna lanna kuwa kale wuxuu odhan doonaa kaanay la mid yihin tadkhulu kaana kaana waxay soo gashaa cala almubtada'i wاlkhabr bay soo gashaa marka hore jumladu mubtadiya khabar bay ahayd meel kastoo kaana ku jirto kaana intoo laga reebo ayaa mubtadiya khabar laga soo saari karaa markii hore mubtadiya khabar bay ahayd fatarfacu alwala waxay godaa ka hore markii hore buu sii godaa labaduba way godnaayen kahore way godaa godaalkiisii bay u wayusama smahaa wayusama waxaa lagu magacaabaa huwa kaas hore ee ay goday ismahaa baad leedaha waa ismigeegii ismukaana baad leedaha ismuhaa baad leedaha waa ismigeegii mubtadaa la odhan jiray berigii hore intaanay kaana soo gelin iminkana ismigeegii buu noqday watansibu waxay nasbisaa ama kordhigtaa aaniya ka labaad waa kabarkii kabarkii way nasbisa wayusamaa waxaana lagu magacaabaa magaciina waa laga bedelaya khabaraha baa lagu magacaaba waa khabarkeedii baa waa khabarkeedii khabaru kaanuu noqonaya markii hore wuxuu ahaa khabarulmubtada mubtada iyo khabar bay meeshu ahay khabarulmubtada buu ahaa iminkana wuxuu noqonaya khabaru kaana waa khawaatiha marka waxay soo gashaa mubtadaya khabarka ka hore sidiisii bay u daysaa ama way godaa waxaana lagu magacaabaa ismigeegii ka labaadna way nasbisaa waxa lagu magacaaba khabarkeed milu kaana fii ma taqadama kaana waxa la mid ah oo fii ma wixii kula mid ah taqadama aan soo sheegnay ee soo hormaray waxa kula mid a ah ficiladan saara wuxuu ahaaday walaysa ma ahaanin waasbaxa wuxuu ahaaday waamsaa wuxuu ahaaday wadaxaa wuxuu ahaaday wadalla wuxuu ahaaday wabaata wuxuu ahaaday watusamaa haadihi alafcaalu toddobadan dambe waxaa lagu magacaabaa ficiladan waxaa lagu magacaabaa ama loo yaqaanaa akhawaati kaana kaana walaalaheed akhawaati kaana likulli ficlin wuxuu leeyahay ficil kasta oo min haadihi alafcaali afcaashan ka tirsan sideedan ficil mid kastaa wuxuu leeyahay mudaaricun mudaaric uu leeyahay wa amrun amarna uu leeyahay kaana waa ficil maadi waxay leedahay mudaaric iyo iyo amar kun saara waa ficil maadi yasiiru yasir maala asbaxa waa ficil maadi yusbixu iyo asbix amsa yumsi amsi adxaa yudxii adxi dalla yadallu dalla wax isku mida ah maadiga iyo amarka dhalla yadallu dhalla baata yabiitu bit iyado waxay isku mid yihiin saara yasiiru sir baata yabiitu bit sida baaca yabiicu bic kaanana waxay isku mid yihiin kaana yakuunu kun sooma qaama yaquumu qum ama qaala yaquulu ul ba isku mid yihin kaana yakuunu kun waayahay wuxuu leeyahay likulli ficlin min hadihi alafcaal ficil kasta oo ficiladan ka tirsani wuxuu leeyahay mudaaricun iyo waamrun bay leeyihin yacmalaani labadanina waxay camal falaanuun camal almaadi sidii maadiga sidii maadiguun bay u dhaqmaan mubtadiga khabar bay soo galaan ka way godaan ka dambana way nasbiyaan ka waxa la dhaha waa ismigoogii ka dambana waxa la dhaha waa khabarkoogii ilaa laysa sideedan ficil oo dhan waxay leeyihiin aan soo sheegnay maadi iyo muaaric iyo amar markay dhumeen saddexdii ficilba way leeyihin ayuu ka reebay laysa ilaa laysa bu marka layse laga reebo falaa yaأtii minha iyada kama yimaado muaaricun walaa amrun midna lagama hayo laysa ficil maadigaa keliya laga hayaa ficil maadigaaso keliya ayaa laga kuwa kale waxay leeyihiin maadi iyo muaaric iyo amar waana isku mid xagga shaqada tamriinaadka idinkaa soo akriyi doonaa raabka u dambeeya tamriinka u dambeeya ka akhrinaya atamriin اlcaashir tamriin fi اlcraab namuudaj saara alcinabu cinabkii wuxuu noqday zabiiban buu noqday zabiib saara alcinabu zabiiban saara markuu icraabaya muxuu yidhi ficlu maadi marka sideeddii ficilba saasaad u icraabaysa ficlu maadin ubaad leedahay hadday maadi yihiin kaana ficlu maadin laysa ficlu maadin abaxa ficlu maadi saasaad u cinaabaysa dhammaantooda waa ficlu maadi haddii mudaaric laga dhigo yakuunu la idhahna maxaad odhanaysaa yakuunu haddaan idhah maxaad ku cinaabaysaa ficlun mudaaric markaad cinaabaysa yakuunu muxammadun caaliman yakuunu muxammadun muxamed wuxuu noqonayaa caaliman maxaad odhanaysaa yakuunu markaad cinaabaysa ficlu maadin mise ficl mudaaric ficlun mudaaric waxbaa lagu daraya ficil mudaaric halkaa lagagama hadhay yakunu muxamedun caaliman yakunu ficlun mudaaric lagagama hadhay sida ficil maadiga ficlu maadin iyo ficil amarkaa lagu daynay ficlun mudaaricaye marfuuc baa la odhanaya hadduu mansuub yahayna mansuub hadduu majsuum yahayna majsuum haddaanu mansuub iyo majsuum ahayn markaa waa marfuuc yakunu ficlun mudaaric marfuuc ficil mudaarica waa inaad ku darta inuu marfuuc yahay iyo inuu mansuub yahay iyo aynu majzuubihin lakiin kuwa kale ficlulmaadi iyo ficlulamri baa laga hadhaya alcinabu muxuu yidhi saara waa ficlulmaadi alcinabu ismu saara waa saara ismigeygii lannu mubtaduhu ismigoogii buu noqonaya khabarkuna khabarkoodii ismu saaraye marfuuc si kalena waa loo dhigi karaa halkan ismu saara ka nidho ismuhaa ismigeedii weeye iyadoon magaceegii sheegin waa ismigeedii haddaad leedahay ismuhaa unbaad oranaysa dad magacii ficilka sheegtana waa sa ismu saara ismu leysa ismu asbaxa ismu amsa ismu kaana ismu saara marfuucun soo ma godna saara alcinabu ismigu soo ismu saara markaa tiraa marfuuc ugu dar xarakadiisii ku khabaru saara weeye icraabkiina sina ku dar muxuu xarakaysan yahay khabaru saara oo mansuubun ah oo kordhiga marka ismiga ismu saara markaad tidhaahdo marfuuc baad ku daraysaa khabarkana khabaru saara markaad tidhahdo maxaad ku daraysaa mansuub xarakadiisii ku dar yabiitu lqitaaru tareenku wuxuu ahaadaa saa'irankii socda yani fi buu ka wadaa habeenkii o dhan wuu guuraa wuu socda yabiitu muxuu yidhi ficlun muطaaricun marfuuc alqitaaru ismu yabiitu marfuuc saa'iran khabaru yabiitu mansuub acrib اljumal alaatiya laysa sujaaju ma aha yani muraayaduhu ama quraaraduhu ma aha maksuuran kuwa la jabiyey laysa maxaynu odhanaynaa ficlu maadi halkaasaa laga hadhay السujaaj smu laysa mansuuba marfuuc maksuura abaru ismiga khabar bay kala noqona khabaru laysa aye mansuubun kaana albinaau dhisku wuxuu ahaa caaliyan mid aad u sarreeya kaana ficlu maadin albinaau ismu kaana marfuuc caaliyan khabaru kaana mansuub yusbixu lmidaadu khadku wuxuu noqonayaa jaafan kii qalalay engegay buu noqonaya yusbixu ficlun mudaaricun marfuucun almidaadu ismu ismuhe yusbixu kolba ficilka ku jira ismu yusbixu mansuub mise marfuuc marfuuc jaafan khabaru yusbixu mansuub yabiit lbaxru baxrigu wuxuu ahaadaa ama badu waxay ahaatee hayjankii tii kacsan yabiit lbaxru hayjan yabiitu ficlu mudaaricun marfuuc albaxru ismu yabiitu marfuuc xaa'ijan khabaru yabitu marfuuc khabaru yabitu mansuub de wuu kor dhigan yahay marfuuc maa keen mansuub waa sidaas marka ismu kada ismu yabitu ismu bata ismu kana marfuuc baad ismiga mar walba ku daraysa khabaru kana markaad tidhahna maxaad ku daraysa ama khabaru yakunu markaad tidhahdana mansuub waa in carabka lagu yar celceliyo la qabsadaa la doonaya raabka aad ku celceliso tusaalayaashaa soo maray oo dhan soo icraab kaana labadeedii miaal saara labadeedii mxuahaa asbaxa amsa laysa mid walba labadiisii tusaale soo icraab marna xagga hore icraabee mubtadiya khabarka oo mubtada marfuuc iyo khabar marfuuc baad ku icraabaysa marna kaana kuway soo galeen icraab oo ismu kaana iyo khabaru kaana oo marfuuc iyo mawsuuba ayaad ku icraabaysa waan isweydiin doonaa insha allahu tacala su-aalaha iyo icraabkaba tusaalayaal ataa tamriinaad waxa jira xataa kaana la soo gelina iyagoo mubtadiya abar albustaanu jamiilun baa lagu siinaya albustaanu jamiilun soo mubtadiya abar maaha oo marfuuca kaana soo geli baa lagu odhanaya aad odhanaysa kaana albustaana miya bustaana ka hore sidiisay u daynaysaa kaana albustaanu jamiilun jamiilan wahada huwa alcraab ya halka laxniga dadka ka soo galaana waa halka nin weynunbaa akhriyaya kaana albustaanu jamiilun kaana albustaanu jamiilu hadduu nin weyn akriya maxaad odhan lahayd waad la yaabsa wakaana allah wuxuu la midihoon nin qur-aankii ilaahay akhriyo wakaana allaahu qafuurun uu akhriyay wakaana allaahu samiicun miyaad qur-aanka ku aragtee kaanaba markay soo gasho xagga dambe waa inaan isbiso ya samiican basiira caliima xakiima afuura raxiima lannu kaana saa u shaqaynayso carabigu saa loogu tag wallahu aclam